بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله الدخول في المدينة waxaan soo aragnay nebiga calayhi salaatu wasalaam hijradiisii oo maka ka soo baxay oo jidkaa dheer uu soo maray ilaa madiino uu soo gaaro salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi markii uu soo gaarayna in meesha la yidhaahdo qubaa uu degay nebiga calayhi salaatu wasalaam meesha ugu horreysa uu degay inay meesha quba la yidhaahdo ay ahayd masjidkaas oo awalu masjidin usisa cala ataqwa masjidkan ugu horreeyey ahna laga ta'siisiyoo laga dhisay oo nebiga uu ka dhisay calayhi salaatu wasalaam ayaan soo aragnay hadda quba inuu inta ka tegay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo madiino galo arrintaas ayuu musanifka noo sheegi doonaa addukhuulu fi lmadiina gelitaankii madiine uu nebigu galay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka sheikhu wuxuu leeyahi raximah اllahu uma اtajaha naxw اlmadina uma markii nebiga calayhi salaatu wasalaam ou reer bani salim ibnu cawf salaadii jumcada uu ku tukaday dabadeed ayuu itajaha naxwa almadiina madiine xaggeeda ayuu u jihaystay oo aaday nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu madiine aaday reer madiine marka way soo baxeen ayagoo istiqbaal nebiga u samaynaya calayhi salaatu wasalaam waqad zaxafa annaasu lilistiqbaali nebiga madiine xaggeeda u jeestay uu aaday iyadoo waqad zaxafa annaasu dadkii ay socdeen oy u soo baxeen lilistiqbaali nebiga inay qaabilaan ay ka hor tagaan oo ay soo dhoweeyaan ay u soo baxeen marka zaxfiga wuxuu tusayaa dad badan inay soo baxeen sidii yacni maaragtay ciidan socdo oo kale ayuu tusinayaa weeyaan inay nebiga ka hor yimaadaan oy soo dhoweeyaan daraaddeed ayay u soo baxeen wartajat albuyuutu waasikaku bitaxmiidi waltaqdiisi wartajat waxaa gilgilatay albuyuutu guryihii iyo wasikaku wadooyinkiiba bitaxmiidi wataqdiisi alla mahadin oo rabbi ay ku mahadinayaan taxmiid iyo taqdiis oo rabbi subxaanahu wa tacaala ay tahirayaan ayay sawdkoodii iyo dhawaaqoodii baa madiino guryaheedii iyo waddooyinkiiba ay la gelgisheen weeyaan sawdkaasa aad iyo aad magaaladii oo dhan baa maaragtay ilaahay ku mahadinayso rabbina subxaanahu wa tacaala tahirayso maadaama nebiyullaahi moxamed ilaahay uu keenay arrintaas farax darteed ayay sidaa u maaragtay ay ilaahay ugu mahad celinayaan subxaanahu wa tacaala وخرج النساء والصبيان والولائد يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع وخرج wasibyaanu caruurtii waalwalaa'idu addoommahii yacni wixii oo dhan baa soo baxay yaqulna ayagoo odhanayo yacni maxay u odhanayaan faraxan wa suruura farax ay nebiga ku faraxsan yihiin calayhi salaatu wasalaam daraaddeed bay waxay u odhanayaan abyaaddaanay akhrinayaan alaca albadru calaynaa alaca waxaa soo dhashay oo soo baxay albadru dayxii afariyo tobnaad ka ahaa baa calaynaa annaga dusheenna kusoo dhashay oo kusoo baxay wuxuuna ka soo baxay min faniyaati alwadaac meesha faniyat alwadaac la yidhaahdo jihadeeduu ka soo baxay bay yidhahdeen marka aniyat lwadaac aaniya asal ahaan waxaa la yidhaahdaa alariiqu fi ljabal la yidhaahdaa waa wadada buurta dhexdeeda marto ayaa aniya la yidhaahdaa marka meesha wadaac la yidhaahdo wadadii buurta ka imaanaysay ayuu maaragtay baderkii iyo dayxii uu ka dhashay oo ka yimid bay yidhaahdeen marka aniyat lwidaac waxaa la yidhaahdaa waa ismu mawdici bilmadiina meel madiina maaragtay amaakinteeda ka midihi magaceeda baa la yidhaahdaa weeyaan marka dayxii waxay u jeedaan nabiy llaahi calayhi salaatu wasalaam ayay uga kiinaayoonaya maxaa yeele nuur baa u yimid oo islaamnimadiibuu wadaa nabiy llaahi salawaatu llahi wasalaamu calayh marka dayixii baa soo dhashay oo annaga nagu soo baxay oo noo yimid min aniyaati alwadaac meesha aniyat lwadaac la yidhaahda xaggeeda ayuu nooga yimid wajaba shukru shukrigii oo rabbi inaan ku mahadinaihi ayaa waajibay calaynaa dushayada ayuu ku waajibay inaan rabbi ku shukrino waajib bay nagu tahay maa dacaa lilaahi daac yani maa dacaa intuu u yeerayo lilaahi allah daacin mid wax u yeeray intuu u yeerayo yani maada waa tii masdariya darfiya la dhihi jiray yani muddata ducaai daaci ila allahi caza wajal inta uu qofka daaciga allah uu dadka ugu yeeraba shukri baa nagu waajibay weeyaan inaan rabbi ku shukrino ayaa waajib dusheenna ah weeyaan markaasu waxay yidhaahdeen ayuha almabcuuhu fiina ayagoo midkaan la soo saarayow fiinaa dhexdeenna laga soo saarayow waa nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay ku jeedaan asagoo rasuula la soo saaray dhexdeenna laga soo saaray kaasow ji'ta waxaad la timid bilmri lmuaaci bilmri arrin baad la timid amar almutaac oo la aeeco amar la qaato oo la aeeco baad la timid wey lanna amru lislaam oo tawxiidku u horeeya buu la yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam marka arin la ateeco oo la ogolaado ayaad la timid nebigaa dhexdayada laga soo dirayo kelimaadkaas ayaga oo abyaadaas akhrinayo ayay soo baxeen weeyaan marka kutubta siyarka inta badan waxay ka dhigaan yacanii kalimaadkan inay tahay istiqbaalkii nebiga lasoo qaabilay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markuu madiine imaanayo maka ka yimid laakiin ibnu qayim aljawsiya raximah ullahu kitaabkiisa zaad ulmacaadka wuxuu leeyahay gabayadan marka la akhrinayo ma ahayn nebiga imaatankiisii ou imaanayey madiina oo maka ka yimid ma ahayne waxay ahayd waa cinda marjicihi sala allahu calayh waali wasalam min tabuuk nebiga markuu tabuuka ka soo noqday ghaswatu tabuuk markuu ka noqday ayay yani gabayadan lagu soo dhaweeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam saasay leeyihin saasuu ibnuqayim leeyahay qofkii yidhaahda buu yidhi waxa weeye markuu nebigu maka ka yimid ee madiine soo aaday ayay arrintani gabayadan la tiriyey gabaygaan la tiriyey waa wahmiye buu leeyahay waa wahmiye buu leeyahy wahmi weeyuu leeyahay maxaa yeelay wuxuu yidhi taniyat alwadaac waa min naaxiyati shaam markii shaam la aado ayay ku taalaa marka haniyat lwadaac wuxuu leeyahay laa yaraaha alqaadimu min maka min maka ila lmadiina qofka maka ka yimaadee madiine u socdaa haniyat lwadaac meesha la yidhaahda ma uu arko oo kuma taallo xagga jihadaas kuma taallo walaa yamuru biha mana soo mara buu yidhi laakiin wuxuu yidhi ilaa ida tawajaha ila shaami laakiin markii uu dhanka shaam ou maaragtay xaggeeda aado taniyat lwadaac waa arkayaa marka ma ahayn saasuu maaragtay uu sugayaa culammada qaarna waxaan soo sheegnay inay leeyihiin maye waxay ahayd waktigii cinda quduumihi ila almadiina markuu nebiga madiina soo gelayay ahayd oo maka uu ka yimid si kastaba ha ahaato nashiidadan aslan xagga sanad ahaan ma sugna waa daciifu wey waxaana daciifiye aimo fara badan ayaa daciifiyeen uu ka mid yahay alxaafid ibn xajar alcasqalaani dacfigeedu tilmaama inay riwaayo daciifa tahay sanadkeedu uu maaratay inqitaac kabiira ku jiro waxaa ka mid ah alxaafid alciraaqi oo fii takhriiji maxaa la yidhaahdaa alixyaa markuu ixyaa culuum diinka takhriijkiisa uu ka hadlayo ayuu ku tadciifiyaa wakadalika sheekh maxamed naasirudiin alalbani iyadana wuxuu leeyahay sanadkaasi waa sanad daciifa weeye falqisatu birummatiha hayru haabitatin qisada dhammaanteedba wax suganba ma ahan uu leeyahay wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam laa yamuru bidaarin min duuri lansaari ila ahaduu khitaama naaqatihi yaquuluuna haluma ila alcadadi walcudda wsilaaxi wlmanaca waxa uu leeyahay shiikhu raximah llahu wa kaana rasuulu llahi sal llahu alayh waalih wasalam rasuulka alla wuxuu ahaa laa yamuru midaanan marin bidaarin guri oo min duuri lansaari reer ansaar oo aws iyo khasraj ah reer madiina guryahooda ka midihi ma uuna soo mari jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa hadduu soo maro akhaduu waxay qaadan jireen waxay qabanayeen ay ku dhegayeen markuu isagoo hashiisa saaran oo guryihii reer madiine uu soo maro waxay qabanayeen ku dhegayeen khitaama naaqatihi hashiisa hogaankeeday qabsan jireen yacni maaragtay hogaanka sanka laga geliyo ayay qaban jireen oo ku dhegi jireen nin walbaba hogaanka intuu ku dhego ayuu yaquulu wuxuu odhanayay qof walbaaba wuxuu raba inuu asaga nabiga la dego salawatu llahi wasalaamu caleyh maadaama beledka uu ku cusub yahay ayuu wuxuu jeclaa yani nin walbaba wuxuu jeclaaday in nebigu uu marti u noqdo markaase qofkii hashiisa hogaankeeda qabsadaba yaquuluuna waxay odhanayeen halumma ila alcadadi waalcudda halumma kaalay ila alcadadi dad aada u badan cadad tiro badan kaala u imow yani waa qabaa'il wey meesha qoys qoys wey marka dad badan baa nahaye kaalay noo imow walcudda iyo maaragtay diyaargarow oo maaragtay dad cuddo leh cadad iyo cudda ciidanba leh wasilaaxi hubwu haysto walmanaca ku ilaalinayo aan lagu soo dhiiran karaynin ismancinayo kuwaas dadkaa leh kaale u imow bay yidhaahde yacni dad ku ilaalinayo yaanu nahay oo aanan laguu sug markaan annaga lala degto aan cidna kugu xadgudbi karaynin kaana nala soo deg baa cid walbaba odhanaysay markay sida yidhaahdaan fa kaana yaquulu lahum nebigu wuxuu ku dhihi jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh dadka markay yidhahdaan kaala annaga nala deg dad ciidanaan nahay awood baanu leenahay cadad baanu leenahay hub baanu haysanaa waa ku ilaalinaynaa kaalaga noo imow fa kaana yaquulu lahum wuxuu nebigu ku ohan jiray khalluu sabiilaha hashaan wadadeeda u banneeya faraha ka qaada fa inaha ma'muura ilaahay baa amray waa mid la soo amraye faraha ka qaada meeshii hashaa ay degto wuu nabiguna degayaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka hashaan waa mid la amraye arrin xag allahay ku socotaaye sii daaya hoggaankeeda a ku dhegantihiin faraha ka markii ay hashii gaartay ilaa mawdici almasjidi nebiga masjidkiisa booskii laga dhisi lahaa markii ay tagtay bay baraka arunsatay oy fadhiisatay hashi hashi waa fadhiisatay meeshii nebiga masjidkiisa weli lama dhisin halkaa uu ka dhisan lahaa bay iska fadhiisatay oo arunsatay weeyaan falam yanzil ma uunan degin nebiga calayhi salaatu wasalaam canhaa hashi ma uunan ka degin sidiisa u saarna xataa nahadad ilaa ay mar kale hinqato kor u kacdo maynan nebigu kama degin way fadhiisatay isla markii markuu cabbaar saarnaabuu u istaagta hashii mar labaad wa saarad qaliila wax yar bay socotay xoogaabay hore u socotay haddana uma markay cabbaar socotay hashii iltafatat dhinacyaday fiirfiirisay waxbay milicsatay xagga iyo xaggabay waxbay fiirfiirisay warajacat way soo noqotay hashii maxaa nabigu wuxuu dhaha waa ma'muura waa amara hashi way soo noqotay fa barakat markaasay waxay fadhiisatay fii mawdicihaa booskeedii alwali fii mawdiciha alwali booskeedii hore ayay fadhiisatay meeshii ay hadaaya ay ka kacday ee xoogaa hore uga socotay bay inta kusoo noqotay bay meeshii laftiisii fadhiisatay markay fadhiisatayna fanazla canha sal allahu alayh ali wasalam nabigana markaasuu ka degtay salawaatu llahi wasalaamu calayh meeshaas marka ay xashu fadhiisatay qadaha ilaahay iyo qadarkiisa weeye nebiga re'abtiyaashii oo bani najaar la yidhaahdo meeshii ay deganaayeen wey marka waa xikma wey waa abtiyaashii oo dadka maaragta uga sokeeyo oo ilaalinaya weeyaan marka hashaas meeshii lafteedii diyaara bani najaar ayay dhex degtay ay fadhiisatay halkaas weeyaan fa annaasu dadkii marka waxay gudo galeen yukalimuunahu nabiga inay la hadlayaan fi nuzuuli calayhim ayaga inuu kusoo dego qolo walbaba waxay leedahay kaala annaga nala soo deg bay leeyihiin oo marti oo u noqdo ayay doonayeen wabaadara abu ayuub alansaariyi abuu ayuub alansaari ayaa degdegay radia allaahu canhu ilaahay ka raadi noqdee waa uu degdegay markiiba markii wuxuu ku degdegay fa adkhala raxlahu nabiga calayhi salaatu wasalaam raxligiisii rarkii u saarnaa xash u saarnaa ayuu inta qaaday ayuu wuxuu geliyey fa adkhala wuxuu geliyey raxlahu alaabtii nebiga hash u saarnayd buu fii beytihi abu ayuub baa gurigiisii geliyey markiiba dadku kala degdegay oo kala hormaray rarkiibuu inta la kacay ayuu qaatay weeyaan marka raxliga waxaa la yidhaahdaa asal ahaan yani waxaa la yidhaahdaa maa yuudacu calaa dahri lbaciiri lirukuubi waxa ratiga korkiisa la saaray si loo fuulo oo lagu fadhiisto oo kale waa la yidhaahdaa waxaa kaloo lagu ilaaqaa wa kullu maa yucaddu lilraxiili min wicaa'in lilmataaci aw hayrihi wax alla wixii safarka markaad safarka aadayso oo zaad aad wadato alaabtii aad wax ku karsan lahayd wixii aad wadatoo dhan raxliya laisla yidhaahdaa marka wixii oo watay oo hashaa saarna baa abu ayuub intuu degdegay buu qaatay oo gurigiisii gashtay oo gurigiisii geeyey maqsadkiisuna waxaa waay nebigii inuu marti u noqdo buu doonaya dadkiibuu kaga hormaray weeyaan fa jacala rasuulu lahi sal alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu gudagelay yaquulu inuu leeyahay almar'u maca raxlihi qofka wuxuu la jiraa hadba alaabtiisii qalabkiisii meesha ay yihiin unbuu la jiraa gurigii abu ayuubso alaabteedii lama geyn meesha alaabteedii jirta un baan ana jiraa buu leeyahay wa akhada ascad ibnu zuraara ascad ibnu zuraarana isagana wuxuu qaad u qabtay yani qabsaday bizimaami raaxilatihi nebiga hashiisii hogaankeedii buu qabsaday hashii buu qaatay inuu ilaaliyo fa kaanat cindahu isagana hashiibaa agtiisa ayuu geystay gurigiisuu geystay isagaa ilaadin jiray oo dhowri jiray calfin jiray hashana isagaasaa la wareega mas-uuliyadeedii nabigana gurigii abu ayuuboo galay ascad ibnu zuraaran hashi nabiga ayuu ilaalinayoo la wareegay weyaan riwaayada marka imaamu bukhaari fii saxiixii ku sugan can anasin radia allahu canhu wuxuu leeyahay nabiga ayaa wuxuu yidhi wuxuu weydiinaya abu ayuub alansaari buu weydiinaya markaasuu wuxuu yidhi ayu buyuuti ahlina aqrab guryaha dadka qaraabadayda ahi ahalkeenna waa reer bani najaar wey gurigeebaa noogu dhow gurigii noogu dhow ii sheeg buu yidhi ilaa madiine ma kala yaqaana nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa abuu ayuub wuxuu yidhi wuxuu yidhi ana yaa rasuul allah anaa ugu dhowaansha badan buu yidhi dadka oo ahalkaaga ahi guryahooda ninka ugu dhow aniga wey haadihi daari gurigayga waaba kanba aad agtiisa marayso wey daarteedii waa tanaawi wahaadaa baabi iridii laga gelayna waa kanaa yani siuusan meel kale u aadin ayuu rabaa wey gurigaygu waa kan iridiisiina waa tanaa buu yidhi markaasuu markiiba tegey markaasuu meelay seexdaan u diyaariyey marka calaa kulli xaalin markuu u yimid nebigii abubakar u yimid ayuu wuxuu ku yidhi quuma calaa barakati illaahi gurigi waa idiin soo diyaariyeye istaaga marka kaaliga guriga soo gala buu ku yidhi sidaasuu marka nebiga almar'u maca raxlihi markaasuu raacayo meeshii guriga uu ku galay guriga abu ayuub buu marti ku noqday salawaatu llahi wasalaamu calayh markii guriga abu ayuub ou degay ayay marka dadka odayaashii reer ansaar oo reer madiina qof walbaaba wuxuu rabaa nebiga inuu maaragtay martiqaadkiisii uu gaaro wa saabaqa suraatu lansaari ansaar madaxdeedii ayaa waxay ku tartameen oo u kala hormareen fi istidaafati rasuuli illahi sala alla alay wasalam mar haddii nebiga gurigii yani guryahoodii inay degaan lagaga hormaray oo abu ayuub uga hormaray bay ayagana dadkii madaxda ahaa waxay u kala hormareen fi istidaafati rasuuli illahi sal alay wasalam nebiga martigelintiisii la martigeliyo ayaa mid walbaba u tartamaya u ordaya weeyaan fa kaanat iljifaanu saxamadii iyo xeerooyinkii waaweynaa ayaa waxay ahayd ta'tiihi mid timaado minhum odayaasha ansaar iyo duqowdoodii madaxdoodii guryahooda xaggooda bay ka imaanaysay kulla leylatin habeen kasta kulligii nin walbaaba wuxuu soo qaadayay saxan ama xeero weyn oo maaragtay raashinah ayuu soo qaadi jiray weyaan famaa min leylatin habeen kasta saasay raashin gurigaa u keeni jireen famaa min leylatin habeen ma jiro ilaa hadduu habeen jiro wa calaa baabihi gurigaas nabiga uu degan yahay iridiisa waxaa ah athalaathu aw alarbacu minha ama saddex ama afar xeero oo maarata ama suxuun oo waaweyn ayaa horteeda taallo oo raashin ay soo diyaariyeen bay nebigii iyo maarata duyuuftii la socota abubakar iyo ay u keeni jireen weeyaan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigaas abuu ayuub uu degay hijratu caliyin waluxuuquhu birasuuli llahi sala allau alay wasalam cali hijradiisii cali bn abi aalib radia allahu canhu iyo waluxuuquhu waluxuuqu caliyin cali haleelidiisii ka dabatagkii uu ka daba yimid birasuuli illahi sal alla alay wasalam rasuulka alle uu ka daba yimid ayuu cunwaankan noogu dhigay leanna waxaan soo aragna cali inuu uga soo tegey maka inuu nabiga uga soo tegay ma habeenku soo hijroonayey firaashkiisii inuu yidhi ku seexo go-iisina ilaa mushrikiintu ay u maleeyeen kuwii inay nebiga dilaan doonayey yacni nabiylahi maxamed inuu yahay ilaa waagoo u bariyey arkaan inuusan nebiguna soo bixin markii dambena cali uu noqday uma cali wuxuu uga soo tegay nebiga calayhi salaatu wasalaam ammaanooyinkii reer quraysh ay u dhiibteen reer maka cali buu u dhiibay nin walbaba ammaanadii uu lahaa inuu gaarsiiyo oo yidhaahda ninkaa intaasaan u hayay kaa intaasaan u hayay iga gaarsiiyey ammaanooyinkoodiina arrintaana waa uga soo tegey wy cali markuu ammaanadii gutay ayuu markaa kabacdi isagana nabiga ka daba yimid oo maka uu usoo hijrooday weyaan tiiba markaa cali yani hijradiisiibu musanifku uu noo sheegi wey wamakata caliyu bnu abi aalibin cali bnu abi aalib wuu nagaaday radia allaahu canhu ilaahay ka raadi noqdee bimakkata maka ayuu ku nagaaday bacda anabiyi sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam gadaashii maalmood ama saddex habeen ayuu ku nagaada waaye saddex maalmood buu meesha ku haray oo nebiga kaga dambeeyey wa addaa wuuna gutay wadaa'ica ammaanooyin oo kaanat cinda rasuuli illahi sal alla alayh wasalam rasuulka alla agtiisa ahayd nebiga ammaanooyinkii ou hayay oo liahli makkata reer maka ay lahaayeenna waa uu guta cali nebigaa kusoo reebay ammaanooyinkii qof walba lahaa ayuu gaarsiiyey calina sidiiba u gutay ammaanadii weeyaan wixii wadiico ahoo loo dhiibtayoo noo ammaangeli la yidhi nabiga maadaama ay u yiqiineen asaadiqu alamiin ayaa qof walbaaba wax dhiiban jiray uusan waxba ka khiyaani jirin markaasuu isagana sidii cali ugu dhiiboo yidhi hebel iyo hebel niman walbaba intuu leeyahay gaarsiiyey calina uu gutay weeyaan uma markuu ammaanooyinkii gutay cali bn abi aalib kharaja wuu soo baxay maashiyan isagoo lugaynayo calaq isagoo socdo calaa qadamayhi lugihiisa ku socdo ayuu soo hijrooday weeyaan min maka ila almadiina xataa laxiqa birasuuli sal alla alay wasalam ilaa rasuulka alleh ou ka daba yimaado uu soo haleelo uga yimid biqubaa'a meesha quba la yidhaahdo ou nebiga uga yimid intuu nebigu quba deganaa uusan ka guurin uusan madiine aadin baa cali wuxuu ugu yimid qubo ayuu uga daba yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam wanazla markaasuu cali wuxuu ku degay calaa kulhuum ibnu lhadmi ninka kulum ibn hadmi la yidhaahdo ayuu kusoo degay isagana gurigiisu marti ku noqday uu kusoo degay weyaan hijratu ahli beyti cali markuu sheegay ahlu beytkii yani nebiga calayhi salaatu wasalaam ahalkiisii ahaa hijradoodii markii ay soo hijroodeen ayuu haddana nooga warramay hijradaasna waxay dhacday markii nebiga lix bilood uu madiine joogay dabadeed lix bilood markuu madiine joogay ayaa loo cidiray dadkii ahalkiisii ahaa ayuu shiikhu marka noo sheegi zayd ibnu xaarif iyo abu raafic labadaas ayuu diray markaasay usoo wadeen nebiga ahalkiisii salawaatu llahi wasalaamu calayh walama istaqara rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam markuu nebigu sugnaaday salawaatu ullahi wasalaamu calayhi bilmadiinati madiine markuu ku sugnaaday oo muddo uu joogay yani muddada ilaa lixda bilood ah weeyaan iyo arsala nebigu wuxuu diray zayd bna xaarifa zayd ibna xaarifa iyo wa abaa raaficin labadaas saxaabi ayuu diray ilaa makata maka u diray maka ayuu u diray oo wuxuu u diray inay ahalkiisa usoo qaadaan maxaa yeeley nebiga markaas waxaa u joogay oo meesha yani maaragtay uu kaga soo tegey sawda binti zamca oo xaaskiisii ahayd iyo caaisha radi allahu canha oo gabar yar ahayd oo iyadana markaa isagoo maka joogo lagu meheriyey oo xaaskiisii ahayd marka faqadimaa markii zayd ibnu xaarifa iyo abu raafic ay tageen faqadimaa way la yimaadeen oy way la soo galeen madiino wey bifaatimata bay la yimaadeen faatima binta rasuuli illahi sal alla alay wasalam faatima ayay soo wadeen oo keeneen wa ummi kulhuumin gabadha ummu kulhuum la yidhaahdo oo ayaga labadoodaba gabdhihii nebiga ka mid ah waa bintay annabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga labadiisii gabdhood faatima iyo maaragtay um kulhuum oo ahaa nebiga labadiisii gabdhood salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayay keeneen oo maka intay ka soo wadeen bay madiine la yimaadeen waa abu raafic iyo zayd ibnu xaaria waxay kaloo la yimaadeen wa biummi mu'miniinta hooyadoodna way la yimaadeen oo sawdatu sawd ah ayay la yimaadeen sawda bintu zamcana waa xaaskii nebige oo ummulmuminiina na way soo wadeenoo way keeneen wa ummi ayman ummi ayman iyo usaamata bni zaydin labadaba way la yimaadeen usaame oo zayd ibni xaaria uu dhalay iyo muayman ah hooyadii oo umu ayman ah, ayuu soo waday weeyaan intaasna way la yimaadeen caaisha waxaa soo wada walaalkeed oo maaragtay ah cabdullaahi bni abi bakar ayaa caaisha soo waday iyadan wa kharaja macahum waxaa raacay dadkaas la jirkooda waxaa maka ka soo baxay oo soo raacay cabdulaahi bni abi bakrin cabdulaahi bni abi bakar ayaa isna soo raacay biciyaali abi bakrin abubakar caruurtiisii iyo dadkiisii ayuuna soo waday oo keenay weeyaan oo ciyaalku waxa weeye yani ciyaal waxaa loo isticmaalaa maamada hooyada iyo xaaska iyo caruurta iyo kulli ciyaala la yidhahda ciyaal saasaa loo jeedaa marka annaga hadda qofka waxaa la yidhahda xaaska ka warran baan isnidhahna sooma marka la weydiinayo xaajiyaddii ka warran iyo xaaska ka warran carruurta ma ogola waxaas waa inaad tira ciyaalka ka warran inaad tira la dood carruurta inaad ku dartid baa la rabaa marka wuxuu leeyahay biciyaali abi bakrin bay la timid waa maxa ciyaalka waa kuwe ummi rumaan ummi rumaan waa xaaska abubakr wa ah. abubakr xaaskiisii wey ciyaalkiibuu ku daray wa asmaa wcaaisha asmaa binta abi bakr iyo caaisha binta abi bakr oo labadiisii gabdhood ahna radia allahu canhum wa canhunna jamiican saxaabada ragga iyo dumarkaba dhammaantood ilaahay ka raadi noqdeen ayay la soo galeen oo uu la yimid cabdiraxmaanna uu la yimid oo maka ka keenay oo madiine la yimaadeen wadalika arrinkaa wuxuu ahaa bacda sittati ashhurin lix bilood dabadeed min hijrati rasuuli illahi sal alla lix bilood markuu madiine joogay kadib ayaa dadkaana loo soo waday oo loo keenay nabiga calayhi salaatu wasalaam weeyaan hijratu suhaybin suhayb ibnu sinaana arruumi isagana hijradiisa oo soo hijrooday ayaa si gooniya sheikha uu noogu dhigay maxaa yeelay yani hijradiisa waxay leedahay xoogaa yani waxa ku jiro arrin maaragtay aad aad u cajo badan oo qofka tusinayo markii iimaankiisa qalbiga uu ku weynaado inaysan xooluhu qiimo la lahayn xoolihiisii oo dhan ayuu faraha ka qaaday oo mushrikiinta uga tegey liajli inuu diinka ilaahay iyo rasuulka allah uu u gargaaro diinta ilaahay iyo rasuulka uu garab istaago diinkan oo ku dhaqmo daraaddeed buu usoo hijrooday weyaan marka arrintaasoo sidaa gooni ugu soo saaray sheikhu wey wahaajara suhaybun suhayb wuu soo hijrooday bacda rasuuli llahi sal alla alay wasalam nabiga dabadii ayuu soo hijrooday walamaa araada markuu doonay alhijrata inuu safro oo maka u hijroodo yaa xajasahu lmushrikuuna mushrikiintii ay manciyeen oy u diideen hijradii oy ka reebeen weeyaan markaasuu fatakhalla can amwaalihi xoolihiisoo dhan buu faraha uga qaaday lahu mushrikiintii buu uga qaaday maalkiisoo dhan buu faraha uga qaadayo mushrikiinta uu siiyey wa kaanat amwaashaas iyo xoolaha uu lahaana kaiiratan mid fara badan bay ahayd weeyaan marka xoolihii u daayey bay fakhalluu sabiilahu wadadiisay markaasay yani iska sii daayeene faraha ka qaadeen walidalika yani waxaa la yidhaahdaa quraysh markii ay ogaadeen suhayb inuu safrayo markay ogaadeen hijroonayo ayay u yimaadeen markay hijrada u diidayeen bay waxay ku yidhaahdeen ataytanaa sucluukan xaqiira adoon xoolo lahayn oo liito oo faqiira baad noo timid fa kaura maaluka cindana maka oo agteenna ah baa xoolahaadii ku farabateen bay yidhahdeen markaasu waxay yidhahdeen uma turiidu an takhruja bimaalika wa nafsik markaasaa waxaad rabtaa markii beledkeenna waxaad rabta aad ku noqotay oo xoolaha waxaad rabta aad ku yeelatay ina xoolahaadii adigaba aad tagtabaa baad doonaysaa miyaa wallahi laa yakunu dalika bay inaada bixi ilah baa ku dhaaranay inaan arrintaas aysan dhacaynin inaad tagto marna ma ogolaanayn sayb markaasu wuxuu ku yidhi ara'aytum in jacaltu lakum maalii atakhalluuna sabiili bal ii warrama haddaan xoolahaygo dhan idin siiyo faraha ma iga qaadaysaan aan waddadaydii faraha ma iga qaadaysaan ma i daynaysaan si aan nabiga uga daba tago calayhi salaatu wasalaam markaasay dhaheen markaasuu wuxuu yidhi fa inii qad jacaltu lakum maali xoolahayga dhammaantood idinkaan idiin yeela qaata marba haddaad nebiga ii ogoshihiin inaan la hijroodoon aado qaata buu ku yidhi maaragtay arrintaas buu xoolahoodii xoolihiisii oo dhan ayuu mushrikiintii soo siiyo faraha uga qaaday falamaa wasala almadiinata madiina markii uu soo gaaray waqasa cala anabiyi sala allahu calayh waali wasalama nebigana oo uga warramay oo uga qisayey qisatahu arrinkiisii qisadiisii iyo sida ay ahayd markuu uga warramay qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam rabixa albaycu beecii aada gashay iyo tijaaradii ganacsigii waa ribxay abaa yaxya iyo abaa yaxya abu yaxyow rabixa albaycu tijaaradii iyo ganacsigii aada gashay waa ribxay wey maxaa yeeley yuu la tijaaraysanayay allah subxaanahu wa tacaala buu la tijaaraysanayay marka tijaaradaada waa tijaara raabixa wey tijaar raabixaad heshay wey abu yaya marka abu yaxya waxaa la yidhaahdaa waa kunyatu suhaybin radia allahu canhu suhayb ibnu sinaana ayaa kunyadiisa waxaa la yidhaahdaa abu yaxya baa la yidhaahdaa riwaayaadka qaar waxay qorayaan rabixa suhaybun rabixa suhayb inuu nabigu yidhi suhayb baaba ribxayba yani ribx ka weyni ma jiro qof maaragtay xoolihiisii ilaahay dartii u dhaafay oo diinkiisa iyo islaamnimadiisa jacaylkeeda iyo diinkiisa u soo hijrooday oo rasuulka ilaahay inuu u gargaaro diintiisa oo uu ciseeyo doonayahay tijaaro ka weyne ma jiro waa tijaara raabixa weeya tijaaradaas sidaas darteed buu nebigu ku yidhi rabixa albaycu ama rabixa suhaybu labadaba ayuu nebigu ku sheegay salawaatu wasalaamu calayh almustadcafuuna dadkii taagta daraa oo daciifka ahaayee maka ku haray oo quraysh u diidda inay hijroodaan iyo dadkaas ilaahay farajka uu furay biducaai nabiyi sal allahu alayh ali wasalam nebiga ducadiisiina ilaahay uu faraj ugu furay buu shiiku meeshaa nooga warrami wey waxabasa almushrikuuna mushrikiintii way xabiseen bacd almuslimuuna yani way diideen wey bacd almuslimiina muslimiinta qaarkood bay ka joojiyeen ay ka xabiseen can ilhijrati aaditaankii madiine ay aadaan ayay u diideen ay ka hor istaageen muslimiinta qaar ka mid a ah, waa dadkii mustadcafiinta ahaa ee ducafada ahaa ee taagta daraa dadkaas weeyaan wacadabuuhum wayna cadaabeen oo way dhibeen dhib bay u geysteen wa fatanuuhum can diinihim diinkoodiina way ka fitneeyeen yani inay ka fitneeyaan bay dooneen wey diinkooda inay diinka waxay u cadaabayaan inay diinka ka baxaan daraaddeed minhum dadka waxaa ka mid ihi ibnu lwaliid wa cayaash ibnu abi rabiica wa hishaam ibn alcaas dadkaas baa ka mid ah alwaliid ibn lwaliid cayaash ibn abi rabiica iyo hishaam ibnu caas saddexdaas unbaa laga magacaabay oo ka mida laakiin way badnaayeen dadkaas waa dadka loo diiday hijrada ay ka loo diiday lana cadaabay dhib loo geystay si diintooda looga fitneeyo daraaddeed loo yeelay wey fa kaana rasuulu llahi sal alay wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yadcuu lahum mid u duceeyo dadkaas marku maqlay hijrada in laga hor istaago dhibaato loo geystay ayuu u ducayn jiray fi salawaati salaadaha ayuu ugu ducayn jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam wayadcuu wuuna habaari jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam calaa man xabasahum dadkii xabisayoo u diiday hijrada ayagana wuu habaari jiray oo min kufaari qurayshin quraysh gaaladeedii ka mid ah weeyaan dadkii quraysh mushrikiintooda ka mid ahaa oo dadka muminiinta muslimiinta u diiday inay soo hijroodaan wuu habaari jiray sida dadka muslimiintaba oo nebigu ugu ducayn jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh marka sidaa darteed wuxuuna ugu ducayn jiray qunuudka nebiga calayhi salaatu wasalaam allaahuma anju lwaliid ibn lwaliid wacayaash ibn abi rabiica wahishaam ibn caas wlmustadcafiina min almuminiin saasuu nebigu ugu ducayn jiray salawatu wasalaamu calayh wa hada aslu lqunuuti qunuudka asalkiisuna sidaas buu ahaa weeyaan qunuudka sidiisaba asal ahaan markay naasila jirto nawaasil markay jirto ayaa la qunuudaa muslimiintii baa dhib haystaa waa loo qunuudaa oo ilaahay baa loo baryaa yacni maaragtay waxaa jiro maalan yacni e, abaar baa jirto iyo dhibaato iyo magaciisi e, colaad fara badan baa jirto waxyaalahaas dhan markii qofna waa loo duceeyaa cadowgana waa lagu habaaraa cadowgan waa lagu habaara dadka muslimiinta loogu duceeyaa roobkaa loogu duceeyaa iyo wixii lamid ah qunuudka marka asal ahaan markii la jidaynaya asalkiisa halkaasi ku bilowday iyo qunuudka witriga ah kan witrigana isagana waa haabit weeye waa sugan yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka sugnaaday weya amaa qunuudka subaxii oo salaada subaxii yani maaragtay madhab shaafici wadaadada haystaahi ay ku dhegan yihiin xadiidka ay haystaan waa xadiis daciifa wey marka xadiidkii anas ayayna haystaanay ku dhegan yihiin oo ahaa yani oona daciifahoo sugnayn oo maaragtay u leeyahay anas ou leeyahay maa zaala rasuulu lahi sal alay wasalam yaqnutu ilaa an faaraqa dunya nabigu inuu qunuudo kama zuulin ilaa uu maaragtay adduunka ka tago marka xadiidkaas waa xadiid daciifa w salaad subxi in qunuud joogto laga dhigo nabiga kama sugnaanin salawaatu llahi wasalaamu calayhi weyaan qunuudka witriga waa haabit weeye qunuudka nawaasishana waa haabit waa markii dhibaato ay jirto in loogu duceeyo dadka wa bacda xiinin xoogaa kadib muddo kadib yay qaama bacdu lmuslimiina muslimiinta qaar ka mid ihi bay istaageen oo u kaceen bicamalin butuuliyin camal iyo shaqo oo geesinimo ah yacni geesinimo loo nisbeeyey oo jarii'in yacni weliba dhiiran camal dhiiranaana ayay ku kaceen weeyaan markaasoo camalkaasoo akhrajahum ayaga ka soo saaray bidalika ay bisababihi sababtiisa kaga soo saaray min qaydi lkufaari kufaarta xabsigoodii ay xabisteen iyo xarixariggii ay ku hayeen kaga soo saaray kolkaasay fahaajaruu ay hijroodeen ila almadiinati madiine ay u hijroodeen weyaan qaar baa soo hijrooday markii dambe ayaga la diray qaarkii la diray baa marka dadkii xabisnaabay xabsiga ugu dhaceen markaasay ka soo fujiyeen sidaasay marka geesinimo leh ay xoog ku soo baxsadeen yani ay madiine ku yimaadeen weeyaan ilahay baa faraj u furay dad badanoo mustadcafiintii ka mid ah oo loo diidanaayo quyuud iyo xarga ku xirxirnaa la cadaabi jiray ilaahay baa kasoo fakiyey oo maaragtay camalkaas oo geesinimada leh yay sameeyeenoo ilahay kusoo saaray buu ka hadlaya munaakhu lmadiina yani munaakha waxaa la yidhaahdaa xaalat lmadiina loo jeeda hadda magaalada munaakheeda marka la yidhaahdo almunaakh yani waxaa la yidhahdaa hawadeeda ay maaragtay inay wanaagsan tahay inay xun tahay meel caafimaad la miya jawi caafimaad la miya mise waa meel cudur meel abaara miya mise waa meel barwaaqa ahi waxaas iyo waxa lamidka munaakhaa la yidhahdaa yani hawada iyo jawiga waxa ku hareeraysan madiine jawigeedii iyo maaragtay xaaladeedii caafimaad iyo jiro iyo barwaaqe iyo faqri iyo wixii ku saabsan ayuu musanifku meesha noogu ishaaraya madiina xaqiiqadeedu ka warrama maxaa yeele madiine waxaa la yidhaahdaa meel cudur badanay ahayd meel dadka jooga aad ugu jiradaan ayay ahayd cudur badnayd jiradeedu badan tahay ilaa nabiga ilaahay oo u baryay rabbi oo yidha ilaahw naga fogee oo maarata madiine ka qaad cudurka ka qaad meel ay ascaarteedu haali ahayd bay ahayd inuu ilaahay saaca iyo mudkeediina nebigu waa u duceeyey inuu ilaahay tijaaradeeda barakeeyo cudurkeedina inta laga qaada madiina meesha juxfo la yidhaahdo ilaahu ku tuuro halkaa naga geey ayuu nabigu ku baryayey aan arki doonno insha allahu tacaala walamaa nazla muhaajiruuna muhaajiriintii markii ay degeen bilmadiinati madiine markay degeen markay ka yimaadeen madiino aynan aqoonin bay yimaadeen ashaabahum markaas waxaa ku dhacay hamun waxusnun yani waxa weeye murug iyo tiiraanyo ayaa haleelay weeyaan ba asiibtay oo ku dhacday weeyaan maxay u murugoonayaan lifiraaqihim tegidoodii ay ka soo tageen ardahum dhulkoodii ay ka soo tageen iyo wa diyaarahum guryahoodii ay ka soo tageen allatii magaalooyinkii iyo ardadii iyo guryahoodii nasha-uu bihaa ay ku dhasheen oo wa taracracuu fiiha ay ku soo barbaareen meeshay ku koreen oy ku dhasheen oy kusoo barbaareen ka tegitaankii ay ka tageen yay la murugoodeen weeyaan dhul aydan aqoonin bay yimaadeen fa akhaduu markaase waxay guda galeen yadkuruuna inay ka sheekaynayaan ama xusayaan tilka alarda ardadii ay ka yimaadeenoo maka ahayd inay ka sheekaynayaan wayaxnuuna ilayha ayna u taahayaan ay maaragtay xanaan baa u qabanaya hilow xanaanka waa hilow wayaxnuuna ilayha ay u hiloobayaan ay jecel yihiin ardadii maka ay ka yimaadeen arrintaas bay ahayd markaas wuxuu leeyahay wazaada daalika arrinkaa hilowgaasi oo maka ay u hiloobaan waxaa kordhiyey oo ziyaadiyey shiddatan shiddo iyo adayg waxa usii kordhiyey ana almadiinata madiino kaanat inay ahayd min awba'i ardi illaahi alla ardadiisa meesha ugu cudurka badan alwabaa baa la yidhaha waa cudur meesha ugu cudurka badan inay madiine ahayd meesha ay yimaadeen meel jiro badan oo jiradeedu aad dhulka ilaahay o dhan meesha ugu jirada badan ay tahay ugu cudurka badan ay tahay yaa ayadana waxay kordhisay yani jacaylkii iyo hiloogii ay maka u hiloobaan walidaalika bilaal oo kaleeto markii uu xanuunsaday wuu ku xanuunsaday madiine markuu yimi markuu madiine inta xanuunsaday xoogaa uu soo bogsooday gabayada uu tiriyo imaam albukhaari iyo keyrkiiba ay wariyaan wuxuu dhihi jiray alaa layta shicrii hal abiitanna laylatan biwaadin waxawlii idkhirun wajaliilu wahal aridan yowman miyaaha majinatin wahal yabduwan lii shaamatun wa gabayadaasuu tirin jiray wuxuu dhihi jiray alaa layta shicri ogaanshahayge shallaytadayde hal abiitanna laylatan hal habeen ma baryi doona biwaadin waadi ayad waadi maka u jeeda maka waadigeeda habeen un ma tegi doonaa soo ugu hilowsan yahay oo u jecel yahay ayadoo waxawli idkhirun wa jaliilu geedkaas idkhirka la yidhaahda iyo jaliil ay dhinacyadeyda ay yihiin wahal aridan yowman maalin ma aroori doonaa miyaaha majinatin majinno suuqa la yidhaahdo biyaheedii ceelkaasi mar un ma tegi ma ii muuqan doonaan oo ma arki doonaan shaamatun wa labadaa buurood oo buurihii maka ka midihi mar un indhaha ma saari doona ilow darteed markuu xoogaa soo bogsoodaba saasuu dhihi jiray abubakr sidiiq radi allahu canhu yani marku xanuunsado weligiis gabay dhihi jiraa jira mar walbaba markuu xanuunsado wuxuu dhihi jiray kullu mri'in musabaxun fii ahlihi wlmowtu adnaa min shiraaki naclihi qof walbaba kulligii waagii wuxuu ugu baryaa ahalkiisa dhexdiisa ugu baryaa qof walbaba ahalkiisa iyo reerkiisa isagoo ku jiro baa waagu u baryaa wlmawtu adnaa min shiraaki naclihi mawtkuna indhalfareedkiisa waxaa la yidhahdo uga dhawaansho badan yahay kabta meesha ay farta gasho yuu uga dhawaansho badan yahay ayadoo uga dhawaansho badan yahay baa qof walbaaba waagu u baryaa buu leey marka markuu xanuunsado saasuu gabaygaasu akrin jiray wey abubakar marka saxaabadu yacni aad bay madiine ugu xanuunsadeen markaasay hilow darteedna magaaladii ay u hiloobeen darteed bay sidaas yacni xusni iyo murug ay u qabatay weeyaan falamaa nazaluu markii ay madiine degeen falamaa nazaluu markay degeen biha madiina ay bilmadiina ba asaabathum xumaa xanuun ba asiiba qandho ayaa asiibtay weeyaan iyo wa anwaacun min almaradi noocyo cudurka ka midihi oo qandhada keliya aan ahayne anwac kala duwan noocyo kala duwan baan qabtay oo ku dhacay weeyaan markii saxaabadii ay xanuunsadeen fadaca nabiyu sal llahu alayh wasalam rabbahu caza wajal fadaca nabiyu sal llahu alayh wasalam nabigeennii wuxuu baryey ou tuugay rabbahu rabbigiisabuu baryey caza wajal wa qaala yani nabigu wuxuu yidhi asagoo rabbigiisa baryayo allaahuma xabib ilayna almadiina kaxubina makata w ashad wasaxixhaa wabaarik fii saaciha wamuddiha wanqul xumaaha fajcalha birjuxfa hadalkaas ayuu maaragtay nebiga uu ku baryey allah subxaanah wa tacaala xadiidkaas imaamu lbukhaari baa fii saxiixi ku warinayo can caaishata radi allahu canha allahuma ya allahuma allahayow xabib ilayna almadiina madiine ilaahuna jeclaysii ka xubinaa makkata jeclaysiintii maka aan jacaylkii maka aan jeclayn oo kale aw ashadda ama mid ka darnaasho badan allah ayuu madiinana jeclaysiin ila saxaabadii makay u hiloobeen marna waa jecelyihiin inay u laabtaan ilaahu madiinana jeclaysii jacaylka aan maka jecelnahay iyo mid ka daranba ilaahuna jeclaysii sidaasuu maaragta nebigu ku baryay wasaxixa allah ayuu madiinana bogsee oo mid caafimaad qabta ka dhig noo caafimaadi wey magaalo caafimaad qabta ilaahu nooga dhig wabaarik ilaahayo barakee fii saacihaa suuskeeda ilaahayo barakee wa muddihaa madaalkeedana ilaahu barakee yacni jawiga inuu ilaahay caafimaad siiyo oo jawi caafimaad qaba ka dhiga ilaahay buu u baryey tijaaradooda iyo ganacsigana iyo maaragtay raashinka ay cunayaanna inuu ilaahay u barakeeyo ayuu ilaahay weydiistay xumaaha cudurkeeda iyo qandadeeda madiina ilaahayuu madiine ka rar fajcalhaa yeel biljuxfati meesha juxfo la yidhaahdo allow naga geed juxfana waxaa la yidhaahdaa waa mawdicun bayna makkata waalmadiina maka iyo madiina meesha meel u dhaxayso oo miiqaatu ahli shaam reer shaam marka ay xajka soo xarmanayaan ama cumro ay rabaan meesha miiqaadkooda ah oo ay ka xarmadaana juxfa la yidhaahdaa weeyaan halkaas ilaahayo gee buu yidhi oo madiine ilaahu nooga rar buu nabigu weydiistay salawaatu llahi wasalaamu calayh acmaalu rasuuli llahi sal allau alay wasalam fi lmadinati lmunawara ya wax maa ka booda ah, nacam wanqul xumaaha fajcalha biljuxfa ilaahayow yeel waajaaba allahu ilaahay wuu ajiibay ducaa'ahu sala allahu alayh ali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadiisii allah waa uu ajiibay fastaraaxa almuslimuuna muslimiintii way raaxaysteen min alamraadi cuduradii iyo kulli way ka bogsoodeenoo way ka raaxaysteen wey wa axabu lmadiina madiinana waa ay jeclaadeen wey ilahay ducadii nebigu aqbalay labadiiba ilaahay waa u yeelay weeyaan dadkiina waa raaxaysteen oo maaragtay ilaahay mudkoodii saacoodiina waa barakeeyey cudurkiina ilaahay waa ka qaaday madiinana ilaahay waa uu jeclaysiiyey saxaabadii ridwaan ullahi calayhim acmaalu rasuuli llahi sal alla alay wasalam fi lmadiinati almunawara nabiga acmaashiisii camalkii uu qabanayay shaqooyinkii uu qabtay fi lmadiinati almunawara madiina camalka uu nebigu ku qabtay shaqooyinka uu ka qabtay buu musanifku meesha noogu dhigi weyaan walama istaqara nabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalam nebiga markii uu sugnaaday salawaatu ullahi bilmadiinati madiine markuu ku sugnaaday madiinadii almunawarati la nuuriyey oo xag alla laga nuuriyey markuu nebigu yimid islaamnimadan ayada maarata qaadatay allah iyo rasuulkiisana dadkeedii ay u gargaareen diintii allah ay u gargaareen sidaa ku nuurtay iyo bada'a nebigu wuxuu bilaabay yunasiqu inuu habaynayo alumuura arrimihii diiniyan wa dunyawiyan diin ahaan inuu u arrimihii diinka inuu habeeyo adduunye ahaanna inuu u habeeyo arrimaheedii ayuu nebigu bilaabay salawaatu llahi wasalaamu calayh bijaanibi istimraarihi iyadoo ay dhinac socoto istimraarihi nebiga daa'imidiisa ou daa'imo fi dacwati ila allah allah uu dadka ugu yeero isagoo daa'imayo wataa'i ayuu haddana wuxuu bilaabay inuu umuur diin wa umuur dunya dadka inuu u habeeyo ayuu nabigu bilaabay salawaatu llahi wasalaamu calayh marka acmaal jaliil ah ayuu nabigu qabtay madiine markuu yimi ka koowaad waxa weeye kow masjidkii masjidu rasuuli llahi sal alla alay wasalam oo masjidulxaraam kala ahi ayuu nabigu dhisay kaasoo la amray in la dhiso binaau waa midka koowaad weeye waxaa kaloo camalka la qabtay ka mid ahi oo arrimihii diinka dadka in loo hagaajiyo ahay aadaankii ayaa markaa isna la jideeyey oo muslimiinta jamaacadii laysugu yeero wuxuu kaloo nebigu qabtay markuu madiine tegey inuu muhaajiriin iyo ansaar oo walaaleeyo oo walaalo uu ka dhigo markii oo walaaleeyey haddana wuxuu bilaabay nebiga calayhi salaatu wasalaam mujtamacii muslim ka ahaa bulsho islaama inuu dhiso oo qawaaniin yani waxaa jeeda qodobo aad iyo aad u qiimo badan oo nebigu markaa u sameeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh qodobo aad iyo aad u qiimo badan ayuu u sameeyey hadday yihiin muslimiintii dhexdoodii oo muhaajiriin iyo ansaar shuruudaa loo qoray waxyaalo badan bunuud fara badan baan arki doonaa oo loo qoray ayaga dhexdooda ay ku dhaqmayaanoo lagu wada noolaanay yuhuuddii iyo maaragtay muslimiintii bunuud iyo qodobaa loo kala qoray cuhuud iyo mawaafiiq wax la yidhaahdo yaa loo sameeyey mushrikiintii carabta ahayde oo aanan soo islaamin laakiin ree madiine ahaa iyo muslimiintii cuhuud iyo ballamabay kala qorteen arrimahaas oo aad iyo aad arrimo aada u qiimo badan i oo acmaal jaliila ah ayuu nebigu markuu madiine yilid qabtay salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyadoo ay dacwadiina ay garab socotay dacwat tawxiid aynan istaagin yuu arrimahoodii diinka ahaa iyo koodii adduunkaba nabigeena u hagaajiye dadkii weeyaan almasjid nabawiy masjidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu musanifku meesha nooga warramay nabiga tallaabada ugu horayso uu qaaday markii madiine uu yimid inay ahayd tasiisama ta'siisu binaa'i lmasjidi masaajidka dhisitaankiisa inuu ahaa shayga ugu horreeyey binaa'ulmasjid baa u horreeyey wuxuu leeyahay shiikhu raximah اllahu waأwalu khuطwaة اtakhadaha fi hada الsabiili huwa binaaءu اlmasjid الnabawiyi waأwalu khuطwaةi tallaabo midda ugu horeysay oo itakhadahaa nebigu uu yeeshay yacni maaragtay waddada ugu horrayso ou nebigu raacay fii hada sabiili waddadan waxay ahayd oo markuu madiine yimid ihi tallaabada ugu horayso wadadan u raacay waxay ahayd huwa khudwadaasi waxay ahayd ama huwa shayga awalkaah wuxuu ahaa binaau lmasjidi masjidkii dhisitaankiisii masjidkii annabawiyi nabiylahi maxamed loo tiiriye weeyaan masaajidkaas dhisidiisii buu nabigu bilaabay salawaatu llahi wasalaamu caleyh maxaa yeelay masjidku waxyaalaha arrimihii adduunka iyo kii aakhara labadaba waa kulminaya masjidka wuxuu nabigu u doortay masaalix fara badan buu nabigu u doortay kow waa meesha dadka muslimiinta ay ku cibaadaystaan oo salaadoodii ay ku gutaan waa meesha dadka muslimiinta tacliimta ay ka qaataan waad ogtihiin culummadeenna waaweyn ee maanta noo reebay maxaa la yidhaha turaafka aada u qiimaha badan hadduu yahay xadiid hadduu yahay qur'aankii iyo culuumtiisii hadday tahay luqadii haddii ay tahay usuul iyo hadday tahay fiqigii iyo usuulkiisii hadday tahay maaragtay culuum lxadiid hadday tahay taariikh culummadaas maanta aad arkaysiinoo makaatibta islaamiga yani maaragtay buuxiyey kutubtoodii xad dhaafay meeshay kasoo takharujeen waa masaajidka weyaan masaajidka wey ma ahayn yani meel jaamacad inta la tago warqad lasoo qaato oo afartoo sano muqararaad lasoo dhigta keliya ma ahayne maxfuudaad baa la xifdin jiray kutubo waaweyn waa ummadda turaadkaasaa naloo reebay weyaan turaadkaas weyn dadka sameeyey waxay ka soo baxeen waa masaajidda wey marka meesha ajyaasha lagu tarbiyeeyo tacliimta laga helo masaajidda bay ahayd wey muslimiintu halkaasay leeyiin bilidaafati ilaa dalika cibaadaadkoodii salaadihii khayrkii oo dhan ayaa lagu sameeyaa weya waxaa intaas wehliye masaajidka wuxuu ahaa meesha dadka lagu walaaleeyo oo nabigeenna yani maarata ansaar uu ku heshiisiiyey meesha muhaajiriin iyo ansaar lagu heshiisiiyey ayaday ahayd masaajiddu arrimaha ku qaban jiray bal waxay ahayd masjidku wuxuu ahaa majlis wuxuu ahaa makaanka shuurada meesha markii arrin muhiima oo yimaado lagaga showro oo dadku ku tashadaan nebiga iyo asxaabtiisa ay ku tashadaan masaajidka buu ahaa masjidkana halkaasu masjid wuxuu ahaa makaanu shuura ayuu ahaa weeyaan bal wuxuu ahaa nuqdat lintilaaqi ila aljihaadi meesha ay markay jihaadka la aadayo oo cadowga maaragtay in la difaaco la rabo ama dacwo ahaan loogu dirayo jihaadka saxaabada meesha ciidanka laga ratibo oo laga diro oo hogaaminta muslimiinta laga hogaamiyo masjidka buu ahaan jiray weyaan marka dowr weyn ayuu masjidku lahaa sidaa darteed buu nabiga shayga ugu horeeyo ou bilaabo ayuu ka dhigay masjidkii weyaan wuxuu leeyahay marka washtaraa nabigu wuxuu gatay calayhi salaatu wasalaam lidaalika masjidkaas dartiiba wuxuu u gaday alarda dhulba u iibiyey allatii dhulkaasoo barakat bihaa naaqatuhu barakad ay arumatay oy fadhiisatay bihaa yani ardadaas ama makaankaasi naaqatuhu nabiga hashiisa ay fadhiisatay meeshii nabiga hashiisa ay fadhiisatay dhulkaasuu nabigu iibiyey oo gatay weeyaan wa kaanat ardadaas waxay ahayd ardadaas waxaa iska lahaa lighulaamayni bay u ahaatay laba wiil oo yatiimayni agoona ayaa lahaayeen marka labadii wiiloo agoonta ahaa ayuu nebigu ka gatay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wey wa kaanat waxay ahayd dhulkaas yani masaaxadiisa masaaxadiisa inta ay la ekayd ayuu shiikhu noo sheegay wa kaanat ardadaasi waxay ahayd miata diraacin fii miati diraacin boqol dhudhun oo boqol dhudhun lagu dhuftay bay ahayd weyaan boqol dhirir ah iyo boqol ballac ah weeyaan ayay ahayd saasaa loo jeedaa weyaan sidaasay ahayd taqriiban yani markii uu la soo dhaweeyo wey taxdiid iyo taqriibaa kama jiro taxdiid lama dhihin boqol iyo boqol lagu dhuftay weeye oo gow ah lama dhihine yacni waa u dhowdahay waxna waa ka dhimi karaan taqriiban waxna waa ku darsami karaan saasoo kale u weyaan qiyaas waa iska qiyaasay weyaan wa fiiha marka ardadaas nabiga uu gatay oo ilmaha agoontu ay lahaayeen dhexdeeda waxaa ku sugnaa qubuuru lmushrikiina mushrikiinta qubuurtoodii ayaa dhexdeeda ku sugnay mushrikiinna lagu aasi jiray markay dhintaan mushrikiinta carabta lagu aasi jiray waxaa kaloo ahaa wakharibun dhul baaba ahoo aan sinayn oo kale buuro buuro iyo godad iyo togo togog lahoo wax ku gogo-een waxaas arda kharaaba waa ku wa geed oo min karqadin geedka karqadka la yidhaahdo geediisana waa ay ku tiila weeyaan karqadka waxaa la yidhahdaa waa geed yani hal mitr ilaa saddex mitr aanan ka badan markuu korayo yaa la yidhaahdaa oo haddaba loo nisbeeyo baqiic meesha la yidhaahdo oo madiina qubuurta saxaabada ay ku duugan yihiin yani nabigu uu ku tilmaami jiray allahuma kfir liahli baqiici arqad arqadka geedkaasaa loogu bixiye weyaan reer baqiic oo arqadka geedka la yidhaahda meeshooda ku yaalo alla u dambi dhaaf nabigu dhihi jiray u ducayn jiray yani qubuurtaas dadka ku jiro ayuu u ducayn jiray marka geedka shajaratu ayaa ayana meesha ku tiilay oo ardadaasi ku yaal geedkaa ku yaal marka maxaa lagu sameeyey marka qubuurtii wa maxaa lagu sameeyey fanubishat lqubuur qubuurtii waa la faagay wasuwiyat ilkharibu dhulkii baaba'sanaa ayadana oo kala sarsareeyoon habaysnaynna waa la simay waa la ekeeyey dhulkii waa la simay wa qudicat shajaratu geedii shajaratu lqarkadkiina waa la jaray waa la gooyey wanaklu timirtiina waa la jaray weeyaan intaba waa la sameeyey qubuurtii waa laga faagay sababtu waxaa ogtihiin qabri iyo masjid marna ma kulma qubuurta marka mar haddii meeshii in masaajid laga dhiso la rabo waa in qubuurta laga saaraa maqbarada marka meeshii dadka lagu aasi jira lagu aaso marka annaga qubuurtii masaajida dadka iyagu ka kor dhistaan oo duruqu suufiya ay noo keentay qubuurtiibaa qabri dhexdiisa waxaa laga yaabaa masaajidka bartamihiisa inuu qabriga ku yaalo alxamdulilah dadku hadda waa sii ilbaxayaan wax badan ay dadku fahmi doonaan diinkiiya la fahmi laakiin waad ogtihiin masaajida maarata soomaaliya ku yaallo qubuurta xataa bartamay uga taallaa gadaal iyo dhinacyo midnamaba ahba xataa waa lagu dhex samaysta markaasaa hortiisa lagu tukada qabri in loo tukadana lama ogola qabri hortii inaad ku sujuuddo laguma ogola weeyaan qabri inuu kaa horeeyo gadaashii aad ku sujuuddo lama ogola marka qubuurtaas yani waxa weeyaan waa in meesha laga faago oo laga bixiyo wey dhulkaas marka nebiga isaga iska lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh dhulkiina ardadiina wuu gato mamlakadeedii buu leeyahay sidaa darteed yani dadkii uu ka gatayna raalli bay ka wada yihiin in qubuurta laga saaro maxaa yl rasuul ilaahay weeye salawaatu ullahi wasalaamu calayh laakiin waxyaalaha hadda ay dhalinyaradii soomaaliya samaynayeen qubuurta ay fageen yani marka bilmunaasaba la yidhaahdo sax bay ahayd in qubuurta la bixiyo waa sax qabri iyo masjid in loo ogolaada marna ma ah tan labaad yacni in qabri yani maaragtay oo qof waa hore dhintay maryo lagu xirxirto oo la baryo oo caafimaad iyo awlaad iyo la weydiistana ayana waa ogtay inay shirki tahay waa shay shirkiya wey laakiin usluubka iyo ariiqada ay mareen aan sax ahayn ariiqada ay u mareen qubuur faagga sax ma ahayn maxaa yeelay yacni waad og tihiin dadka waxaa la rabaa marka adiga saldo leedahay oo awood kaamila aa leedahay oo aan lagaa daba hadli karaynin markaasaa la sameeyaa wixii la samayn karo nabiga calayhi salaatu wasalaam maka wuxuu ku tukan jiray masjid alxaraam saddex boqol iyo lixdan sanam ayadoo ay ku taalla buu ku dhex tukan jiray juna dhihi karin naftiisuba la baxsan waaye laakiin maalinkii uu awood helay oo maka sanadkii sideedaad uu furtay mushrikiintiina ay soo hoos galeen oo awooddii uu gacanta ku dhigay ayagoo arkayabuu asnaamtoodii ayuu baabi'iyey nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh nin juuq ka yirina ma jirin sababtu waxaa weeye awood buu lahaa weeyaan marka wax adiga aadan awood u haynin oo berri lagaa meesha lagaa buubinaayo oo lagaa cayrsanayo inaad fitna aad abuurto maxaa ogtihiin hadda nimankan suufiyadoo dagaalamo oo magacan la baxay oo dagaalka wado oo hadda ayaga iyo shabaabka isku si dadka u takfiiriyaan oo u laayaan maxay ku soo baxeen asalkoodii qabri bay ka bilowdeen qabri xanaaqid ay ka xanaaqeen se qubuurteena loo jejebiyey bay ka soo bilowdeen marka min qabri ila riyaasa sooma hadda wasiire iyo waxa weeye maarata waxaa la raadsanayaa madaxtinimo qabri baa laga bilaabay madaxtinimaa loo socda halkaasay gaadhay yaa soo saaray wiilashaana soo saaray waxaana usoo saareen yani khibrad la-aantooda iyo ayagoon dadka ahlucilmiga midna la tashanin dadka dacwaa lagu zuuliya qabriga markaa adiga dacwo ugu yeerto oo dadka khayrka aad barto oo tusto waxaan inuusan diin ahayn qofka muslimkaa yani waxa weeye hadduusan ilaahay u qorin maaragtay inuu hagaago uusan u qorin waa baabkeeda laakiin qofka ilaahay khayr la doono waa kaa yeelaya waana ka bax waana maaragtay waa arrintaa wuu qaadanaya weeyaan wa ficlan wayna dhacday dad badan oon xoog iyo midna lagu muquuninin oo tartiib inta loo sheego war masjid iyo iyo qabri isma qaataan ee kala daa inta la yidhi awowayaashood iyo aabbayaashooda qabriga ku aasan intay fageen ka bixiyey maqbarada ku soo aasay wax dhacay wey laanna bilxikma walmawcida alxasana loogu sheegay weeyaan marka waxaa la rabaa xikmo in dadka loogu sheege bilquwa markaad tidhaahdid athar salbiya ka dhalanayo atharka salbigaana waxay keenaysaa berri markii meesha ay ka baxaan qubuurtii in saddex jibaar lasii dhiso xumayn ayaga lagu xumaynayo masaajiddiiyo dhawaad qabri laga dhigo waa imaanaysaa wayna soo socotaa haddaan ilaahay subxaana wa tacaala uusan dadka uusan rushdigooda usoo celinin weeyaan marka qubuur qabri iyo masjid marna ma kulmaan hadba kii horreeyey haddii qabrigan masjid yacni masjidkoo dhisan haddii qabri laga dhex dhiso qabrigan waa la dumini waana laga bixin waa la faagayaa haddiise qabrigiiyo meeshan ku yaalla masaajid laga kor dhiso masjidkii la dhiso waa in la dumiyo wey qabriga asal ah la daynaya masaajidkaana laga raraya meesha laga duminaya wey sidaasaa marka sharciga uu qabaa wey marka nebiga qubuurta waa uu faagay uuna ka bixiyey weyaan dhulkiina waa la simay geedihiina waa laga jaray wey wasufat fii qiblati lmasjidi masjidka geedihii la gooyey waxaa lagu safay wasufat waa la safay fii qiblati lmasjidi masjidka qibladiisa ayaa lagu safay geedihii la googoyey geetimirkii iyo geedihii la jaray lagu safay weeyaan wa jucila alasaasu asaaskii masjidkana waxaa laga yeelay qariiban min alaaati adraacin min alaaati adrucin wa jucila alasaasu asaaskii waxaa laga dhigay masjidka asaaskiisa dhulka loo samaynayay baa waxaa laga yeelay qariiban mid u dhow min alaaati adrucin saddex dhudhum wax u dhow oo kaleba dhulka la geliyay asaaskiisii wey asaaskiibaa dhulka la geliyey saasaa loo soo qaaday wa uqiimat alxiitaanu derbiyadiina waa la joojiyey oo waa la istaajiyey min allabini waatiini yacni waxaa lagu sameeyey labinka waxaa la yidhaahdaa waa almadruubu min yani shayga oo dhoobada laga sameeyo adag baa la yidhahdaa weliba aanan la dubin dhooba aan la dubin midka laga sameeyo ayaa la yidhaahdaa dhagaxdaas ad adag oo dhoobo aan la dubin ah laga sameeyey ayaa yani derbigiina laga dhigay oo dhoobana lagu sameeyey weyaan dhoobo iyo ciid baa lagu sameeyey saasaa loogu dhisay weyaan wa jucilat waxaa la yeelay cidaadata albaabi iridii labadeedii tiir irid walba laba tiiray leedahay oo albaabada ay qabsadaan labadoodii tiirna waxaa laga dhigay min alxijaarati dhagxaan baa laga dhigay masaajidka meeshiisii albaabadii dhinacani dhinacan waxaa laga dhigay dhagxaan baa laga sameeyey wy wasaqfu saqafkiina waxaa laga dhigay saqafku waa yani maarata ruufka kore wey saqafka korena min aljariidi timirta laamaheeda laanta gee timirka uu leeyahay ayaa kor lagu safay wey jariidka kaasaa la yidhahda laamaha ay bixiso gee timirka uu bixiyaa la yidhahda walcumadu waxaa laga dhigay yani tiirarkiina waxaa laga yeelay min aljuduuci timirta jirideeda geedka weyn oo jiridda ay ku taagantaho weyn ayaa inta la gooyey ayaa tiirarkii masaajidka saqafka celinayay yaa laga yeelay wa furishat alardu dhulkiina waxaa lagu goglay birimaali bacaad baa lagu goglay iyo walxasbaa'i qaruur waxaa lagu goglay weyaan yani sidaasay iska ahaan jirta xataa ilaa quruuntii qarniyadii maaragtay bani bani umaya iyo saxaabada waktigeedii saashka gogol ma jiri jirin wax la yidhahdo mar caradaas iyo xoogaa qaruuraxa iyo baa lagu daadin jiray waxay isticmaali jireen wati dhagxaanta qaruuraxa meesha lagu daadiyo ciyaalka yararka markay masaajidka ku ciyaarayaan oo kale iyo in lagu tuuriyeyo ka joog ciyaarta iyo kii qaylinayo oo masaajid ku qaylinao lagu tuuro aamus la yidhaahda iyo waa loo isticmaali jiray laakiin waayihii dambe ee xajaaj ibnu yuusuf iyo raggiisa ay soo baxeen bani umaya nin kasta oo waali laga soo dhigo oo markii gobolkaas madaxa ka tahay la yidhaahdo isagaa dadka tujin jiray ninka guddoomiyaha gobolka ah ama madaxweynaha ah salaadaha isagaa tujin jiray markii intuu khudbeeyo khudbo aysan dadka cajabinin markay arkaan oo waxaan fiicnayn oo ku hadlo bay dhagax ku hoobin jireen qarurax ku daadin jireen waxyaalahaasna waa u adeegsan jireen weyaan dhagxaanta waxyaalahaasna u isticmaali jireen marka waktigii nabiga caradaas iyo bacaadkaas ayaa maaragtay lagu daadiye weyan wa jucilat lahu masjidkii waxaa loo yeelay alaaatu abwaabin saddex irdood ayaa loo yeelay saddex irid ayuu leeyahay masaajidkii weyn wa kaanat ilqiblatu qibladuna waxay ahayd fi shimaali dhanka waqooyi baa loo jeediyey ilaa bayt lmaqdisi baytlmaqdis ba ujeeda weyan waa intii nabiga aanan loo soo jeedinin kacbada intaan loo soo jeedinin wey ka hor halkaasi qiblada ujeeda baytlmaqdis iyo shaam dhankeeda ayaa loo tukan jiray marka nebiga toddobiyo toban bilood ayuu u tukaday halkaas yacni wax laba sano ku dhow u tukanayay baytulmaqdis u tukan jiray markaa kabacdi baa lasoo wareejiyey taxwiil lqibla la sameeyey oo la yidhi qad naraa taqaluba wajhika fi samaai falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam marka markii hore halkaasi ujeeda weeyaan wa kaana rasuulu sala allahu alayh ali wasalam rasuulka allana wuxuu ahaa markii masaajid masjidka la dhisayay yanqulu xijaarata dhagxaanta mid soo guuriyo soo raro ayuu ahaa wladina yani dhoobada iyo maarata dhagaxaan adagoo dhoobada ka samaysan mid qaadabuu ahaa maca almuhaajiriina muhaajiriinta ayuu la soo qaadi jiray saxaabada nabiga waa la shaqayn jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh maca almuhaajiriina muhaajiriintii iyo walansaari ayuu la soo qaadi jiray kuma fiirsan jirin yani madax baan ahay oo rasuul baan ahay intuu yira meeriska ma fariisan jirine nabiga waa la shaqayn jiray saxaabadiisa dhagxaantuu la soo daldali jiray dhoobaduu la soo qaadi jiray waxaaso masaajidka marka la dhisayo waxbuu ka shaqayn jiray wayartajizu nabiga baxrurajziga gabayga la yidhaahdo ayuu rajzi ku samayn jiray irtijaaska waxaa la yidhahdaa waa gabayga yani maarata buxuurta uu leeyahay baxar kamid aha rajzi la yidhaahdaa yartajiz marka la leeyahay baxarkaas gabayga gabayada buxuurta uu leeyahay mid ka mid ah weeyaan ayuu nabigu ku gabiyi jiray wayartajizuuna ayagana rajzigaasay nabiga ugu jawaabi jireen gabay ah ayay dhihi jireen markaasuu rajziga muxuu nabiga ugu talagalay xoogaa tashjiicgelin iyo nashaad inuu geliyo fa yaziiduhum irtijaaskaas nabigoo la shaqaynayo gabaygaa yarkaa ahrinayo ayay yani wuxuu u kordhin jiray arrinkaasi dalika arrinkaa wuxuu u kordhin jiray nashaatan firfircooni yani nabigoo la shaqaynayo markay arkaan ayay maaragtay oo gabaygaa u akriyo rajzigaas gabay laguma batariyey mofte baxar baxar rajziga la yidhaahdo hadda yani nebiga shicir ma aqoonin mausan garanaynin bal marmarka qaarkood uu khaldi jiray saxaabadaa u sixi jireen markuu nin gabaygii inuu yani taqliidsado ku celiyo ou rabo uu khaldi jiray markaasa saxaabada u toosin jireen gabayga maxaa yeele ilaahay wuxuu leey wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lahu nabiga gabay ma usan aqoonin salawaatu llahi wasalaamu caleyh mana garanaynin lamana barin laakiin rajziga bahalka la yidhahdo gabayga la yidhahdo carabta gabay umaba yaqaanaanba saad ogtihiin baxrurajsiga baxarka la yidhaha gabay uma yaqaanaan nin baa nin baxrurajsiga inta ugu gabyayba ku caayay markaasuu yidhi abilarajiisi yabna lumi tuucidunii wabilarajiisi khiltu luma walkhawara ma aniga hadda igu goodinaysaa baxrurajsi intaa gabay tirisay baxrurajsi baad iigu goodin miyaaba gabay iiga dhigaysaa buu leeyay markaasuu ku radinaya marka umaba ayan aqoonin baxarka baxrurajsiga la gabay uma aqoon marka waxaa ka mid ahaa waxyaalaha u akhrin jira nebiga allahuma ina aljra ajra alaakhira buu dhihi jiray allahuma ina alcaysha caysha alaakhira allahayow noloshu waa nolosha aakharo ajarku waa ajarkii aakharo farxam alansaar waalmuhaajira ansaar iyo muhaajiriin alla u naxariiso hadalladaasuu dhihi jiray markaasay nashaad intay helaan saxaabada markay nebigiio dhagxaantii daldalaya arkaan oo haddana u ducaynayo ayay dhihi jireen lain kacadnaa wnabiyu yacmalu ladaaka mina alcamalu lmudallilu bay dhihi jireen ama haddaanu fariisanno ayada nabiga ilaahay uu shaqaynayo waa camal baadi ay ku sugan taha la baadiyeeyey fadhigeennaas wax fiican maahan bay leeyihin ayadoo rasuulka uu shaqaynayo tashjiic iyo maarata firfircooni ayuu nabigu gelin jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa banaa bijanibi lmasjidi markii masaajidkii la dhammaystiray wa banaa wuxuu dhisay nabiga calayhi salaatu wasalaam bijaanibi lmasjidi masjidka dhinaciisa ayuu wuxuu ka dhisay xujratayni laba qol buu ka dhisay bilxijaarati wallabini yani uuna ku dhisayo dhagxaan iyo dhoobadaas uu ka dhigayo weyaan dhoobadaas oo maaragtay aan la dubin laba qolo oo laga dhisay ayuu diyaarsado nebigu uu dhinaca masaajidka agtiisa ka dhistay waa meeshuu degi lahaa weyaan wa saqafahumaa saanqaafka kore oo ruufka korena wuxuu uga dhigay biljariidi yacni caleenta ay leedahay laamaha ay leedahay geetimirka laamihiisa iyo waljuduuci ayuu u sameeyey jiridii timirta jirideedii waaweyneed ayuu saqafkiina uga dhigay weya markii saqafkii jiridda la saaro kor iyo kor baaba halkaa marka caleentaas iyo laamaha kor laga saaray kor looga daday wey labadaa xujre marka labadaa qolood labada qolo ou dhistay nebiga laba xaasan buu leeyahay caaisha markaa la keenay yani maaragtay oo yar oo sagaal jir ahayd iyo sawda oo xaaskiisii weynaa ahaa weeyaan ixdaahumaa labadaa guri midkood waxaa iskale wuxuu u dhisay lisawdata binti zamca gabadh xaaskiisa oo umulmuminiina sawda ah ayuu nebigu u dhisay wahaaniyatu kan labaadna licaaishata radi allahu canhuma caaisha ayuu u dhisay allah ka raadi noqday walam yakun ma uunan ahayn nebiga calayhi salaatu wasalaam idaaka waqtigaas marka uu labada qol dhisayey mutasawijan hayrahumaa labadaas caishe iyo sawda mooye mid kale oo haweena ma uusan qabin nabiga labadooda bas xaasas u ahaa weye waqad bana nabiga wuu dhistay oo waa guri geystay bicaaishata radia allahu canha caaisha allaha ka raadi noqdee wuu dhistay maadaama maka loogu soo mehriyey madiinana hadda ay timid bacda alaaa sanawaatin saddex sano kadib markii loo mehriyey ayuu guri geystay allaha ka raadi noqdee bacda quduumiha markii ay timid qariiban waqti u dhow markay timid waqti u dhow ayuu guri geystay fii shawaala bisha shawaal la ayuu guri geystay asanati luulaa min alhijra sanadii koobaad oo hijrada muslimiinta ay soo hijroodeen ayuuna nabiga guri geystay caaisha radi allahu canha weeyaan hada wbilahi towfiiq wsal allah wslm ala nabiyina mxamed